bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbih aجmaciin afcaal اlmuqaaraba qala الnaadimu raximah اllahu tacaala kakana kaada wcasaa lakin nadr غayru mudaaricin lhadayni khabr wkownuhu biduni an bacda casaa nasru wakaada اlamru fiihi cukisa wakacasaa xaraa walaakin jucila khabaruhaa xatma bian mutasila wa alzamu low laqa an mithla xaraa wa bacda awshaka intifaaan nazura wa mithlu kaada fi lasaxi karaba watarku an macdi shuruuci wajaba ka ansha'a saa'iqu yaxduu watafiq kada jacaltu wa akhadtu wacaliq wastacmaluu mudaarican liawshaka wakaada laa gayru wazaaduu muushika bacdaca sakhlow laqa aw shaka qad yarid ginan bian yafcala can thaanin fuqid wajaridan casaa aw irfac mudmara biha ida smun qablaha qad dukira walfatxa walkasra ajiz fi siini min naxwi casaytu waantiqa alfatxi sukin inta waxaan ka gelaynaa afcaasha la yihahdo afcaal lmuqaaraba afcaalu lmuqaaraba magaceeday wadataa marka ugu horeyso waxa weyaa nawaasikda baan ku dhex jirnay marka waxaan ka soo baxnay hadeertan kaana iyo akhwaatuha waxaan ka soo baxnay alxuruuf اlmushabaha bilaysa oo tacmalu camala laysa bimacnaa kadalika midkaa midi saddexaad weyaan marka magaceeda waxay ku tusinaysaa kulligeed inay afcaal tahay marka afcaalu lmuqaaraba markii la yidhaahdo wixii aan casaa aan ka ahayn ijmaaca lagu yahay inay afcaal tahay casaa baa laysku murmay oo qole waxay leeyihiin xaraf waaye marka ma ayna ahayn meeshan in lagu sheego laakiin sida saxiixa casaana waa ficil lidaliil itisaali taa taaniith iyo taa faacil oo min calaamaati اficl اmaadi kamid ah marka qolada dhahayaan waa xaraf waxay u leeyihiin waa jaamid oo tasaruf ma imaanayo mida kalena waxa weeyaan sidii leyta iyo lacaloo kale iyay ku tusinaysaa macna min almacaani kana alxaqu an yuudaca laha xarfun fahiya calaa dalika xarfun sidaasay leeyihin calaa kuli xaal musanifka hadda wuxuu leeyahay eh, asiga iyo jumhuurtaba casaa waxa weeyaan ficil walidaalika wuxuu ri ka kaana kaada wa casaa laakin nadar gayru mudaaricin lihaadayni khabar kaada lafdiga kaada iyo wa casaa ka kaanay lamid yihiin laakin nadara waxaa yaraaday gayru mudaaricin mudaaric waxaan ahayn inuu khabaru noqdo lihaadayni waxa weeyaan alxamdulilah kaanada hadda laba ficil buu musanifka ku qeyday ma aha afcaashan oo dhan min khawaasihaa min khawaasihaa waxaa kamid eh an yakuuna khabaruhaa jumla wa an takuuna tilka aljumla ficliya marka an yajii'a mufradan aw jumla ismiya waa shaad wa am waa wax yar marka taa horta noqdo koobaad u qaado midda labaad tasmiyatu hadihi alafcaal bilmuqaaraba min baabi tasmiyati اlkuli bismi اlbacdi waa oo markii aan leenahay afcaalu lmuqaaraba afcaashaan hadda saddex nooc waa sida hadda noo imaa doonto saddexdaas nooc macnaheeda ba-a kulligood inay ay faa'ideynayaan muqaarabo muqaarabo waxa weeyaan qurbu wuquuci اkhabr waay laakiin afcaalu muqaaraba waxaa ka ah kaada iyo karaba iyo awshaka kaada waxaa dhawaaday karaba waxaa dhawaaday awshaka waxaa dhawaaday ala leeyahay saddexdaasa waxay ka tahay afcaalu muqaaraba saddex kalaa jirto afcaalu rajaa la yidhaahdo casaa iyo xaraa iyo ikhlowlaqa casaa waxaa macnaha ay ay mudan tahay xaraa waxay macnaha owla ku tahay ikhlowlaqa waxaa dhowaaday ikhlowlaqat isamaau samada waxay mudan tahay an tumtira marka waxa weeyaan casaa waxaa mudan an yaatiya fulaanu aada leedahay marka taas rajaa baa la yidhaahda afcaal kalaa jirtoo la yidhaahda ama afcaal shuruuc khabarkii oo la guda galo marka fiiri saddex macno kuluhaa tatacalaqu bikhabarihaa khabarkiina macaani kale uu leeyahay yaa laysugu magacaabay marka kaada i karabay ou shaka macno ay lahaayeen yaa jamiicdeeda lagu magacaabay yaa dhammaanteed lagu magacaabay marka taasuu ka hadlaya musanifka marka afcaal muqaarab waxaa loogu magacaabay min baabi tasmiyati اlkuli bismi اlbacdi qaar magac ay lahaayeena kulligood lagu wada magacaabay markaasu waxaad ogaataa marka afcaashan waxa muqaaraba loogu magacaabay takhliib inay tahay kulligeed afcaasheeda inuu mudaaric ay noqoto ficil jumla inay khabar u noqoto jumladaasna mudaaric ay tahay oo jumla ficliya ah intaas yani ka nuqta uulaa uu ogow markaasuu ihi kaada iyo wacasaa ka kaanay lamid yihiin laakin nadara waxaa yaraaday gayru mudaaricin mudaaric wax ka aan ahayn khabarun inuu noqdo lihaadayni markii kaada yani laga waramayo waxa weeyaan inuu ficil inuu khabarkeeda noqdo mudaaric inuu noqdo ayaa la rabaa haddii uu noqdo bimacnaa eh, isim oo jumlo ismiye ah ama eh, maxaan ku iraahdaa eh, mufrad taas naadir waa ah, buuri musanifka qolana waxayba leeyihiin ma ahane shaad weeyaan marka casaa zaydun an yaquuma aada leedahay casaa zaydun an yaquuma oo waatii ahayd casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda casa allahu an yajcala marka casaa ficil maadi mabniun calaa eh, fatxa muqadara cala alalifi litacaduri kow allaahu waxaad leedahay ismu casaa marfuuc calaamatu rafcidama daahira an yajcala jumladaas an oo eh, an naasiba yajcala oo ficil mudaaric mansuub biana walfaacil damiir mustatirun yacuudu ilaa lafdi ljalaala jumladan marka an yajcala fii maxali nasbin khabaru casa sidaasa ayaa la leeyahay marka waxa weeyaan wamaa kaaduu yafcaluun fiiri kaada wamaa kaaduu yafcaluun marka kaaduu kaada ficil maadi mabniy cala dam litisaali biwaaw ljamaaca wa hiya ficlu naaqis tansib tarfacu lisma watansibu اlkhabr waawgi kaaduu waawgeedi fi maali fi maxali rafcin ismu kaada yafcaluuna jumladan ficil mudaaric marfuuc bithubuuti nuun iyo waawgeedo faacil eh fii maxali nasbin khabaru kaada sidaasaa laleeyahay markaasuu iri kaada iyo wacasaaka kaanay lamid yihiin laakin nadara waxaa yaraaday hayru mudaaricin mudaaric waxaan ka ahayn khabarun an yakuuna khabaran inuu ahaado lihaadayni labadan khabar inuu noqdo intaas waxa weeyaan naadir marka lagu leeyahay ama waa shaad ama waa naadir marka iyadoo oo casaa oo naadir ay noqotay waxaa kamid ah leeyahay qowl shaaciri akharta fi lcadli mulixan daa'ima laa tukhiran inii casaytu saa'ima akharta fi lcadli yani waxaa weeyaan eedi baad badisay mulixan adiga xaal aad tahay mid macnaha ilxaax ku samaynaho ku celcelinaya daa'iman weligaaba laa tukhiran ha badinin inii casaytu waxaan mudanahay saa'iman inaan ahaye dooda ha igu badinin marka fiiri inii casaytu uu mufradkeeda inii casaytu an asuuma an laga rabay inuu yidhaahdo markaasu wuxuu yiri saaiman oo isim ah keligiisoo keena naadir weeyaan ama waaba daruuratu shac kaadana waxaa layihi waa laysku haya hadiiba saas sax ku noqoto fa ubtu ilaa fahmin wamaa kidtu aayiban wa kan mithlihaa faaraqtuhaa wahiya tasfiru marka fiir hadirtaan wuxuu leeyahay wamaa kidtu aayiban kitu oo kaaday isimkeeda khabarkiina aayiban mufrad ou ka dhigay waay fa ubtu ilaa fahmin aan u laabtay wamaa kitu aayiban ma ku siganin inaan u laabto wa ka mithlihaa faaraqtuhaa imisa iyadoo kale badan tahay aan faaruqay wahya tasfiru bimacnaa iyadoo wanaagsan weyaan tasfiru bimacnaa midabkeedu aada u qurxan yahay guduudan yahay ayb marka kaas baa loo jeeda qowluhu wahya tasfiru macnaha waxa weeyaan maxaan dhihi lahay waxaa loo jeedaa wamaa kidtu aayiban lafdigaasa macnihiisa uu saas yahay ayib marka tasfiru bimacnaa annaha tata'asafu وتتحزن tataxasanu calaa iflaati minha inan ka tagay aada u murgoonaysaa markaasay murugtina aada u guduudatay macnaha saas weyaan ayb wakownuhu biduuni an bacda casaa nasrun wakaada alamru fiihi cukisaa wa kownuhu ficilka ahaanshadiisa khabarkii biduuni an an la-aantiisa ou ahaado bacda casaa casaa gadaasheeda nasrun waa yar tahay wakaada alamru amarkii wakaada lafdiga kaada ane alamru amarka cukisa fiihi waa la cagsiyey inta waxa weeyaan musanifku wuxuu ka hadlayaa waxa u badan e, adawaadkan oo lala xariiriyo an khabarkeeda kulligeed waxay ka saman yihiin baan iri jumlada in khabar khabarkooda inuu jumlo noqdo jumladaas wili mudaarica ay noqoto ayib marka khabar in lala xariiriyo inaan lala xariirinin marka waan kuu soo koobayaa hadhow maadaama musanifku isku dhex yaaciyey yaan rabaa inaan kuu soo koobo sidaa u xasuuso fiiri marka khabarka ina in la geliyo waa waajib hadduu ficilka xaraa iyo ikhlowlaqa haddii uu yahay fiiri xaraa iyo ikhlowlaqa waxa weeyaan in khabarkooda jumla ficliya ay noqoto ana ay la xiriirta waajib waaye waxaad leedahay ikhlow laqat isamaau an tumira fiiri an tumira ficilkii khabarkeedii ficilu noqday tumtira anna waa la geli waajib wa taas xara iyo ikhlow labadaas meel u hayso ayib waxaa waajib ah in khabarkii oo ficil an aan la gelinin sida musanifka uu noo soogi doono afcaalu shuruuc oo dhan ina an laga dhaafo jacala muxamadun yaxduu liibilihi aada leedahay marka fiiri muxamadun yaxdu an yaxduu ma dhehaysid marka labadaas cagsi bay isku noqdeen xaraa iyo ikhlowlaqa ina in an khabarkooda la geliya waajib waaye jumladaasaa marka masder dhalaalna khabar mansuub laga keenaya afcaalu shuruucna cagsigoodii waa laba qeyb xaggaasay kaga baxda oo mutaqaabileyn ah waxaad soo qaadataa markaan casaa iyo owshaka soo qaado casaa iyo owshaka sida badan khabarkooda an in lala xariiriyo waa casa allaahu an yajcala awshaka an an yusaafira aada leedahay ayib yuushiku an yartaca fiihi fiiri nabiga hadalkiis yuushiku an yartaca ficilkii an baa la geliyey sidaasaa haaliba eh, ilaa qore ay ka yidhaahdeen asigana waaba waajib ee eh, w in haddii la helana waa naadir ama waa daruura qole ay ka yidhaahdeen ayib taas waxa weeyaan in aan la geliya cagsigooda waxaa ah cagsigooda waxaa ah oo in laga geliya laga yareeyo ay tahay kaada iyo karaba marka fiiri iyagana waa mutacaakisayn xasaa iyo owshaka khabarkooda khabarkoodaan in la geliyaa badan kaada iyo karabana in laga daayaa badan ilaaba ay kalo yihahdeen mana wamaa kaaduu yafcaluun an yafcaluu lama dhihin marka sidaas musanifka hadda iskugu dhexyaaci doona laakiin adiga xasuuso afcaalu shuruucan lama geli karo khabarkoodu casa xala iyo ikhlowlaqa in la geliyo waajib waa labadaas mutacaakisa u qaado casa iyo awshaka khabarkooda an in la geliyo waajib weeyaan ama waxa weyaan khaalib dheh in laga daayana waa yar tahay ayib waxaa cagsi u ah casa maxaa kaada iyo karaba khabarkooda in aan la geliyo waa waa yar tahay qole intay ka yidhahdeen maba banaana in la geliyo taasaa marka yuu musanifka ka hadli doonaa marka sidaa u xasuuso markaasuu uri wa kownuhu khabarka ahaanshadiisa biduuni an an la-aantiisa ou ahaado bacda casaa casaa gadaasheeda inuu anti laga daaya nasrun waa yar tahay oo casaa khabarkeeda in an laga daayo waa yar tahay in la geliyaa badan waa wa kaada lafdigaas oo kaadaane amru fiihi asiga amarka dhexdiisa cukisa waa la cagsi casaabay cagsi u tahayoo in la geliyo waa yar tahay eh, in laga daayaa badan casaa iyo iyada cagsi bay isku yihiin marka casaa awal waxaa la socday fiirso casaa waxaan ku darnay oo la socday awshaka kaadana maxaa la socdo karaba sidaas oo kale ayib wkacasaaxara walaakin jucila amhiladooda waxaan umalaynayaa masii dhib badno haddii hala mithaaliya la yihahdo casaa iyo iyo wixii lamid ah qur bay ka badatay facasa allahu an yaatiya bilfatxi wa qaala tacaala casaa rabukum an yarxamakum fiiri casa allaahu casaa rabukum isimkeedii waay an yaatiyana waa jumladii khabarkeeda oo an wadatay an yaatiya bilfatxi an yarxamakum ayib marka waa laga dayn karaa si yar buu yidhi laguma arkin nafri sida badan ilaa nadmi maahin waxaa kamid ah le qowlu shaaciri casal karbu aladii amsaytu fiihi yakuunu wara'ahu farajun qariibun casa alkarbu macnaha murugta aan ku dhex jiro aladii amsaytu fiihi aan dhex galay yakuunu waxaa mudan wara'ahu inuu ahaado farajun qariib fiiri marka casa lkarbu waa karbi isimkeedii waay khabarkeedii yakuunu buu noqday fiiri khabarkii oo ficil mudaaric ah oo an aan wadanina bimithaal u tahay waxaa lamid ah le casaa farajun yaأtii bihi اllahu inahu lahu kula ywmi fi khaliiqatihi amru casaa farajun wuxuu mudan yahay faraj yaأtii bihi llahu ilaahi inuu la yimaado inahu in allaha lahu kula ywmi fii khalqati makhluuqaadkiisa amru maalin kasta ilaahay ku fuliya casaa farajun yati buu iri marka wixii waxa weyaan waa shicir waa hadda lama haayo mithaal kale kaada marka ku hartay wa kaada alamru fiihi cukisaa kaada casaabay kasoo horjeedaa oo ina an la geliyo waa yar tahay in laga daayaa badan saas waay marka mithaalkeeda waxaa kamid ah eh, sidaan hore usoo sheegnay wma kaaduu yafcaluuna fadabaxuuha wma kaaduu yafcaluun wa qowlihi tacaala min bacdi maa kaada taziiqu quluubu fariiqi minhum fiiri maa kaada taziiqu an taziiq lama dhihin eh, wamaa kaaduu yafcaluuna an yafcaluun lama dhihin marka ficilkii oo khabarkeeda dhacay anti waa laga daayay ayib marka waxaa laleeyahay waxaa yar ina ficilkeeda an la geliyo waa yar tahay wa min dalika qowl الnabiy sal اllah alيه wasalam fi gaswati اxudaybiya maa kidtu an usaliya alcasra xataa kaadat الshamsu an tagruba maa kidtu an usaliya fiiri hadda kidtu waa isimkeedii iyo ficilkii kaada ahay markaasaa jumladeedii an la geliya an usaliya xataa kaadat الshamsu an tagruba an a la geli haddana laba kaadadii wooyaan hada ixdى riwaayaat fi اlxadiid aan umalaynaya laakiin ma aha riwaayada oo keligeed xadiid ka soo aroortay marka waxaa kamid haddana qowl shaaciri kaadat الnafsu an tafiida calayhi id qadaa gashwa riiطatin wa buruudi kaadat الnafsu waxay ku dhowaatay an tafiida calayh inay macnaha ay ku kor daadato oo naftii ay baxdo id qadaa markuu ahaaday xashwa riitatin wa buruudin karfana dhexdeedu markuu ninkii noqday nafti waxay ku sigatay inay naga wada baxda buuri marka kaadat ishamsu an kaadat inafsu an tafiida buuri ayib laba xaraf kuu sheegay wa xaraa walaakin jucila <clears throat> khabaruhaa xatman bian mutasila wa xaraa lafdiga xaraa kacasaa bay lamid tahay buuri min xayثu اlmacnaa waa isku mid oo waxa weeyaan afcaal الrajaa casaa iyo xaraa iyo ikhlow laqa waataan hadda soo nariye macno ahaanay kala mid tahay walaakin jucila walaakin jucila waxaa laga yeelay khabaruhaa xaraa khabarkeeda mutasilan mid la xariiro bian la xariira xatman waajibnimo xaraa iyo ikhlowlaqa waataan kugu sheegay an in la geliya khabarkooda waajib weeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi waxaraa lafdiga xaraa ka casaa buu la mid yahay waxaraa lafdigaas oo macnaha ficilka xaraa ah ka casaa buu mid yahay min xayثu اlmacnaa walaakin jucila waxaa laga yeelay khabaruhaa xaraa khabarkeeda mutasilan mid la xariiro ban lala xariiriya xatman si waajib ah marka xara yajibu dukhuulu anfi khabariha markaasuu wuxuu yiri haddane wa alzamuu way laasimiyeen ikhlowlaqa lafdiga ikhlowlaqa ficilka ane an bay u laasimiyeen khabarkeeda inay gasho mithla xaraa xaal uu la mid yahay waintifaau an an in macnaha laga tagane nasura waa yaraada bacda awshaka awshaka gadaasheeda haddii aniga aan qaacidadii yaro hadda aan kuu koobay aad xasuusatid musanifka mid wxuu mid buu ku tashbiihinaya marka hadda fiiri xara iyo iyo khlowlaqa an in la waajib soo kuma dhihin xaraadii markuu yiri qabarkeeda in aan la geliyaa waajibe wa alzamu khlowlaqa buuri ikhlowlaqana waxay laasimiyeen an in khabarkeeda la geliya mithla xaraa inuu xaal u la mid wa bacda awshaka waintifaau an an in laga tago nasura waa yaraada bacda awshaka awshaka khabarkeeda in an laga tago waa yar tahay oo in la geliyaa badan marka awshaka iyo casaa'a isku baab ahaa kaada iyo karabana waa isku baab xaraa iyo ikhlowqana waa isku baab afcaalu shuruuc oo dhanna waa isku baab intaas adiga waxa weeyaan taas waa min xayثu dukhuuli an oo casa waxaan iri rajaa bay tusinaysaa xaraana sidaas oo kale tashbiiha sidaas waay markaasaa waxaa laleeyahay <clears throat> xaraa khabarkeeda inuu galo xaraa zaydun wuxuu mudan yahay an yaquuma casaaday la macno tahay markaasuu iri lama bahaayo khabarkeeda oo oo an aan wadanin lama arka baa laleeyahay ayib aw shaka kuu soo hartay aw shaka ina an laga tago waa yar tahay oo in la geliyaa badan waay marka waataan hore kuu sheegay oo aw shaka khabarkeeda waataan idhi yuushiku an yartaca fiihi yuushiku an yaأtiya min asafar antaasaa la wadagelinay laakiin weliba awshaka ina ficil mudaaric loo isticmaalo badan awshaka waa iyadoo maadi ah iyo mudaariceeda badan ayib qaala shaaciru walow su'ila annaasu turaaba alawshaku idaa qiila haatuu an yamaluu wayamnacuu walow su'ila annaasu dadka haddii la weydiiye aturaaba la awshakuu waxay ku dhowaan lahaayeen idaa qiila haddii la yihahdo haatuu lakaalaya an yamaluu wayamnacuu inay diidaan oy ka daalaan yamaluu inay daadaan wayamnacuu marka waxaa laleeyahay hadda shaacirkaas uu sheegay dadka bani aadamka a sidii bukhliga loogu abuuray oo ilaahay wa inahu lixubi alkhayri la shadiid ou u yiri yuu cabiraya dadka iska dhaaf wax kale maanta hadaad tirahdid caradan cara isi haddaad tidhaahdid ood ku celcelisid marka dambe an yamallu waxay kule warax kuma sii karnana dhaaf ama inay ku bakhiilaano caradii waa naga dhamaani wayamnacu marka ilaa haadihi daraja iyay dadka gaareen marka saas haday tahay ilaahay subxaanah wa tacaala wax weydiisa waay marka maxalu shaahidka waxa waay la awshakuu an yamaluu awshakuu oo isimkeeda iyo ficilkao isla wada xariira ah khabarkii oo an yamaluu noqda marka waljumlatu an wamaa dakhalat calayh fi maxali nasbin khabaru awshaka yaa laleeyahy hadhowda damb marka laakiin awshaka waxa weeyaan sax an in la geliyaa badan laakiin si yaraan ee waxaa la arkaa ayadoo laga tegay anti wa min dalika qowlu shaaciri yuushiku man fara min maniyatihi fii bacdi khiraatihi yuwaafiquhaa yuushiku wuxuu u dhow yahay man fara min maniyatihi geeridiisa ninkii ka cararo yuwaafiquhaa inay macnaha u waafaqo ku dhacdo fii bacdi khiraatihi asoo iska ilowsan meeshaan ka wareega inta ka wareega inta ka wareeg hadhiman waxa ay kugu dhacayso u leeyahay meel aan laga filaynin wixii kaga dhacaanaa dhici karto marka fiiri yuushiku man wuxuu ku dhow yahay waa manta isimkeedii waa markaasaa khabarka yuwaafiquhaa oo an aan wadanin buu uga dhigay marka shicir marka loola cararay waxay daliil u tahay baa laleeyahay inay aada u yar tahay ayib marka wa bacda awshaka awshaka gadaasheeda intifaau an an in la waaya nasura waa yaraatay ee in la geliyaa badan saas waay ayib qaala naadimu wamithluka hada fi lasaxi karaba wa tarku an macdi shuruuci wajaba wa mithlu kaada kaada waxaa lamid ah eh, fi lasaxi haddaan qabano karaba lamid ah eh. wa tarku an an in laga tago macdi shuruuci midka gudagalka u saaxib ee wajaba marka fiiri kaada iyo karabana isku baab waa casaa iyo owshakana isku baab waa xaraa iyo khallowlaqa isku baab afcaalu shuruucna kaligeed gooni waa markaasuu wuxuu ku yiri wa karaba lafdigaas oo ficilka karaba ah mithlu kaaday lamid tahay fil asaxi haddaan qabano marka oo maxay in khabarkoodu in khabarkeeda aan la geliyo waa yar tahay laakiin waxay ku badan tahay in an maxaan ku iraahdaa laga dhaafo yay ku badan tahay marka karaba sidaasay kaga duwan tahay iyadoo macnaha iyadoo <clears throat> oo eh, anti ay gashay waa badan tahay lama koobi kara <clears throat> laakiin marka qaarkeed waxay ku timaadaa ayadoo mujarada a ah bay ku timaadaa oo ka qowli shaaciri ama ayadoo horta la xiriirta waxaa kamid i ah, saqaahaa dhawu laxlaami karaba in laga daayo dhehaa in laga daayo karuba alqalbu ama karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala lwushaatu hindun hadubu fiiri karaba alqalbu qalbiga wuxuu u dhowaaday yaduubu inuu macnaha u dhalaalo min jawaahu cishqiga haaye daraaddeed inuu la dhalaalo xiina qaala alwushaatu dadkii wax isku diray markay yidhaahdeen hindun gabadha ayo qaduubu mid kuu caraysan waay waa nin oo caashiq ah gabadhi waa kuu caraysan tahay markii layiri waxaan ku dhowaaday buuri qalbigayga inuu iska daato marka fiiri ulajeedada waxawaaye karaba qalbu yadubu macnaha waxa weyaan an yaduuba ma dhihin sidaasay kaada ula mid tahay ayadani laakiin si yara waxaa lagu maqlay karabadaas in ra-deeda la korbadina waa banaan tahay karaba la yidhaahdo waxaa banaan kasrigeedo kariba in la yidhaahdo waa yar tahay laakiin ayib iyadoo anti la gelina waxaa ka mid e saqaaha dawu laxlaami sajlan cala adama waqad karabat acnaaquha anta qaaca buuri saqaahaa waxaa waraabiyey dawul axlaami dulqaadka kuwa u saaxibkae sajlan wadaan cala dama iyadoo oomanay wadaan waraabiyeen waqad karabat acnaaquhaa qoorteeda waxay u dhowaatay an taqataca inay go-do min shidati dama u karabat acnaaqu waa isimkeedii markaasuu khabarkii oo taqataca you angeliyey waana naadir ama waa yar tahay markaasuu musanifku wuxuu iri wa mithlu kaada waxaa lamid e eh, fi l asaxi karaba intana waxa waaye wa tarku an an in laga tago wajaba waajib weeyaanoo macadi shuruuc afcaasha oo afcaal shuruuc la yiraahdo khabarkooda in in aan la gelinin waajib waay in anti laga tago oo aan la gelinin waajib weeyaan afcaal shuruuc mithaalkeeda maxaa kamid e ka anshaaa asaa'iqu yaxdu watafiq kadaa jacaltu waakhadtu wacaliq amhilukaasi afcaalu shuruucda intaas keligeed kuma koobna way badan tahay intaasaa qayb ka a ah saas weeyaan ka anshaa asaa'iqu ka anshaa asaa'iqu midkii geela ugabyay wuxuu guda galay ka anshaa saaiqu midkii geela quminay wuxuu guda galay yaxdu geeli macnaha in uu macnaha u heeso u gabyo xoolaha markii eh, geela si gaar ahaan ah markii safar dheer loo socday culays wadaan waxaa weeyaan waxaa loo qaadaa eh, xataa soomaalida aad bay u taqaanaa geela waxaa weeyaan wuxuu leeyahay waxa layidhah xidaa xadaada xadaadaas macnaheedu waxay lamid tahay bimathaabati shicri linnaasi dadka sida loogu gab yahay iyu geelana waxuu leeyahay xadaadaasuu leeyahay oo gabi gaar u ah marka watafiqa waa gudagalay kadaa jacaltu waa gudagalay wa akhadtu caliqa alfaadan waxa weeyaan waxaa laleeyahay afcaal shuruuca la yidhaahdaa waxay faa'iideynaysaa in macnaha ficilkii la gudagalay ansha'a asaa'iqu wuxuu gudagalay yaxduu fiir khabarkiio yaxduu ah ninkii markuu gabaygi bilaabo yaa laga hadlaa wa tafiqa zaydun wuxuu gudagalay yadcuu inuu ilaahay baryahay wa jacala fulaan wuxuu gudagalay yatakalamu inuu hadlay wa akhada fulaan wuxuu gudagalay yandimu shicirka inuu tiray u tirinay wahaakada soomaalida wax laqbaysa aaday u taqaanaa laakiin ficilkii waxaa la rabaa markuu afcaalu shuruuc faa'iideynay alxamdulilah in eh, maxaan ku irahdaa siyaaqa aad ku garat laakiin jacaloo dhan hadda meeshay ku timaado afcaalu shuruuc ma ah jacala macaani badan bay ku timaadaan sida u badan ficil mutacadi limafcuuleyni yay ku badan tahay marka bimacnaa sayara na way ku timaadaan wajacaluu lmalaaikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaathan a kamid marka jacalada macnaheeda mar kastaba afcaalu shuruucay ku timaadaa ma ah markaasuu wuxuu ku yiri watarku an in laga taga an wajaba waa waajibay macdi shuruuci midka guditan gudigalka u saaxibkao afcaalu shuruuc oo dhan khabarkeeda inaan an la gelin waajib waayo mithaalkeedina ka anshaa saaxiqu yaxdu yatafiq kada jacaltu akhadtu calim wاstacmaluu mudaarica liawshaka wakaada laa gayru wazaaduu muushika musanifka marka haddana qeyb kalu inta ka gelaya afcaashi tasarufkeedii siday tahay xagga tasarufka yuu kaaga hadlaya tasaruf macnee waxa weeyaan sida hadda laga fahmayo musanifka afcaashan dhan oo afcaalu muqaaraba la yidhaahdo kuluhaa mulaazimatun lilmaadi yacni waa afcaal jaamida maadi sooma dhaafto fiiri markaad leedahay hadda casa casaa mudaaric ma laha oo ma hadda yacsi weligaa ma maqash oo siin ah yacsi oo saad ah, oo casa ah, oo taasi ka timid ilaa waxaa laga sheegay eh, maxaan ku irahda kaada iyo iyo awshaka iyo tafiqa iyo jacala cinda bacdi اnnaasi afartaas keli ah ayaa mudaaric laga haya oo kaada yakaadu waa la arkay yakaadu ladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim yakaadudaas waa la arkay awshaka oo ficil maadeene mudaariciisa waa la arko yuushiku ilaa ayba ka yidhaahdaan mudaarica isticmaalkiisa maadiga ka badan waxaa lamid e eh, na waa la arkay oo yaطfiqu wuxuu gudo galayaa iyadoo laleeyahy طafiqa yaطfiqu kasaaina jacala yajcalu oo gudagalay ana waa la arkay buu yiri afartaas ficil waxaanan ka ahayn lagama haya baa layiri ficilkaas tasaruf kale oo afartaas aan ahayn lagama hayo walidaalika musanifka hadda fiiri wuxuu iri wastacmaluu mudaarican liawshaka wakaada laa gayru wazaaduu muushika wastacmaluu way liowshakay u isticmaaleen iyo wakaada laa hayru laakiin labadaas waxaan ahayn mudaaric lagama hayo wazaaduu muushikan ay ziyaadiyeen oo isim faacil ahay owshaka ka keeneen marka musanifka yushiir fi hada albeyt ila ana alafcaal alatii taqadama dikruha kuluha afcaal jawaamid wa anaha laa tatasarafu bal talzamu alficla almaadi walam yuujad minha mudaaricun ilaa ficlayni faqad axaduhumaa aw shaka siduu hadda meeshaan ku sheegay athaani kaada wax kalena ma jiraan waxaa e, sida raajixa lagu daraa tafiqa yadfiqu waa carabtii in badan baa laga maqlay marka labadaas keli ah yaa waxaa laleeyahay yaa laga hayaa mudaaric iyo mida aan ku darnay ku dar iyo jacala maa xakaahu lkisaa'i wاstacmaluu mudaarican mudaaric way isticmaaleen oo afcaashanay ka keeneen liawshaka awshaka mudaaric ay u isticmaaleen oo yuushiku ala arkay wakaadana mudaaric ay u isticmaaleen yakaaduuna yastuuna bladiina yatluuna calayhim aayaatina yakaaduuna ficil mudaaric wa wain yakaadu aladiina kafaruu waa mudaaric w mudaarici kaada waa laga haya tafiqana isaga darso wa zaaduu muushikan isim faacilne waxay ziyaadiyeen baa laleeyahay ficilkan marka macnaha waxaa weyan wazaaduu muushikan waxay ku tusinaysaa ana haadihi alafcaal aw ana haadayni alficlayn alficlayni wain tasarafa laakin tasarufu naaqis weeyaan ficilka tasarufka iskale waxaa weyaan kii mudaaric laga keeni karo amar laga keeni karo masder laga keeni karo isim faaci laga keeni karo warkaas ma jiro hadda awshaka ficil amar maka keeni kartid awshak ma jirto eh, masderna iskaba dhaafbo isim faacil a ah laga maqlay muushikan wuxuu ku dhowaaday in la leeyahay marka awshaka waa ficil mutasarif lakin tasaruf naaqis iyo tasaruf ilaa ficli mudaaric wala smi faacilin faqad saas hadda musanifka uu ka wada ayib markaasuu wuxuu ri wاstacmaluu mudaarica liawshaka wakaada wazaaduu muushikan marka muushikadaas waxaa ula jeedaa isim faacila lagu ziyaadiyey oo waxaa kamid ah lyiri qowl shaaciri famuushikatun ardunaa an tacuuda khilaafa alaniisi waxuushan yabaaba famuushikatun ardunaa ardadeyna waxay ku dhowdahay an tacuuda inay ay u laabato khilaafa alaniisi wheshi lagu yaqiinay wax ka duwan waxuushan inay noqoto ama wuxuushan yabaaban meel cidlo ahoo ay xayawaanaadka wax ugaarsada ay joogaan inay keligood ku joogtaa la arkaa buu leeyahy marka hadda musanifka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa inayna kaada isim faacil lahayn markuu yihi wastacmaluu mudaarica liawshaka wakaada laakir wazaadu mushikan isim faacil awshaka keli a laga keeni karaa sidaasaa laga fahmaa inay kaada isim faacil lahayn waana sidaas qowl shaaciri amuutu asaa yowma rijaami wa inanii yaqiina larahnu biladii ana kaa'idun waxaa layihi waxa weya kaadidkaas ma aha minkaadaka ma aha sida ibnu hishaam alansaari fi kitaabi awdix masaalik uu ku yiri amuutu asan baan dhimanaya yowma rijaami maalinta oo lays dhagaxyeynay wa inanii aniga yaqiinan waxaan ogahay la rahnun inaan ahay biladii ana kaa-idun midkii aniga aan ku dhawaaday inaan ku dhaca inaan ku dhacaan ogahay oo qadar orodkaga carari maayo marka kaa-idkaas minkaada maa laga keenay mase ma ahane ficil kale yaa laga keenay ibnu hishaam wuxuu leeyahay ma aha kaadadan middii waxa weeyaan oo hagarsiga ahayd laakiin kaada oo eh, allaahuma kidlii markaa markaad waa middii bimacnaa ilaahu nimankaas sidii aan tabtinkaga qaalib noqon lahay ii sahal marka taas ma aha kaada ma aha marka sidaasana raajixa hada musanifka uu sheegay ibn hishaam aan u jeeda bacda cask low laqa aw shaka qad yarid hinan bian yafcala can thaanin fuqid wuxuu ri waqad yaridu inuu yimaadaa la arkaa ghinanku deeqtoon bian yafcala lagu deeqtoomo can thanin lagaga deeqtoomo fuqida la waaye bacda casaa inuu yimaado iyo ikhlowlaqa bacda ikhlowlaqa iyo awshaka bacda awshaka daan ficil oo aana isku habar ahaynoo ninba qeybka uu ka yimid ikhlowlaqa xaraa qeybteedi waay awshaka iyo casaa isku qeyb waay marka waxaa le waxaa laga wuxuu ku leeyahy waqad yaridu inuu u soo arooraa dhici karto bacda casaa casaa gadaasheeda ikhlowlaqa wa bacda ikhlowlaqa awshaka bacda awshaka ghinan in lagu deeqtoomo deeqtoomin inuu soo aroora bian yafcala lagu deeqtoomo can thaanin mid labaad looga deeqtoomo fuqida la waay marka waxaa weyaan inta wuxuu u jeedaa kaana xasuuso kaana iyo akhawaadkeeda waxaa dhici karta marka qaarkeed an tustacmala tilka alafcaal taamatan taama macnaheeda waxa waaye an taktafiya bimarfuuciha ayba khabar u baahanin afcaalu lmuqaaraba waxaa taamka noqon karo taamti waxaa weeyaan waduu tamaamin maa birafcin yaktafi wmaa siwaahu naaqisun wannaqsu fii fatiya laysa zaala daa'iman qufi waataan horey usoo sheegnay marka ficilka taamka ah huwa aladii yastagnii bimarfuucihi can mansuubihi mansuub ma jiro marka waxau ku leeyahay afcaashan waxay u qeybsantaa mid mutasarifa iyo mid hayru mutasarifa ah laba ficil waxan ka ahayn jaamid waay haddana waxay u qeybsantaa afcaal taam noqon karto iyo kuwa nawaaqis ah oo weligood naaqisnimada laasimayo saddexdan waxay kamid yihiin waxyaalaha marka qaarkeed naaqisnimadii ka baxayo taam noqonay ayib taam markay noqoto waxa weeyaan ficil iyo an iswato iyay ku kaaftoomaysa oo waxaad leedahay casaa an yaquuma ninaa laga sheekaynay ninkan waxaa weyaa nin wahsi badan oo fadhi badan markaasaa tiri casaa an yaquuma marka inuu istaagaa dhici karto marka waxaad leedahay hadda fiiri casaadii isim ma laha kulu maa fi lamri casaa ficil maadi an yaquuma ficlu wa faacil damiirka mustatir huwada ah waljumlatu min alficli walfaacili fii maxali rafcin faacilu casaa basaad leedahay faacilu casa halkii faacil ay ku kaaftoontay saas oo kale waxaad leedahay wixii ayaga lamida ow shaka aw yashaka an yartaxila aad leedahay an yartaxila waa isimkeedii waay jumladaasaa isim laga dhalaalina ikhlowlaqat waa macnaha aydana waa lamid oo ikhlowlaqad hindun maya ikhlowlaqat an taatiya sidaasaad leedahay an taatiya yaa waxaa loogaga dhigayaa khabara loogaga dhig ismaa looga dhigaya khabarkiina waa laga xadfayaa taasa loo jeeda markaasuu wuxuu ku yiri waqad yaridu inuu soo aroora la arkaa hinanku deeqtoom bian yafcala lagu deeqtoomo can thaanin midkii mansuubkaah laga deeqtoomo thaanigoo fuqida la waay bacda casa iyo bacda ikhlowlaqa iyo bacda owshaka saddexdan ficil midkii marfuuc ahay in lagu kaaftoomo kii mansuubkaha ah laga kaaftoomo yaa dhici karta buu ku leeyahay ayib markaasuu iri wajaridan casaa aw irfac mudmara biha ida smun qablaha qad dukira wajaridan casaa casaa ka dhartir aw irfac mudmaran ama mid mudmar ee ku god bihaa bicasaadi ida smun magac qablahaa horteeda qad dukira haddii la sheego markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahy haddana casaa buu ku soo laabtay markaasuu ku yidhi casaa khiyaanaadaad leedahay waxa weeyaan hadii magac laga hormariyo casaadii haddii magac laga hormariyo oo tiraa muxamadun casaa an yaquuma laba khiyaaraad leedahay hadda fiir awalkii hore casaad ayadoo warka lagu bilowday un baan ka hadlayn laakiin maanta hadduu isim daahirka hormaro laba khiyaar yeelo ama casaa oo taama ka dhigee marfuucooda ku kaaftoomaysa ka dhig ama casaa oo naaqisa ka dhig labadaasba waa ku ansaxaysaa buu ku leeyahy markaasuu ku yidhi wajaridan dhartir casaa lafdiga casaa ah damiirka dhartir oo damiir ha u qadarin ama aw irfac mudmaran ama mid mudmar ee ku gad bihaa bicasaadi idaa dukira smun idaadi waxaa weeyaan minmaa yakhtasu bilafcaal marka ficilaad soo qadaraysaa ida smun qablahaa qad dukira idaa dukira ismun isim haddii la sheega qablahaa qabla casaa qad dukira markaas fiiri ida smun qablahaa qad dukira waxaa tiri casaa an yartaxila aa tiri fiiri casaadii muxamedaa laga hormariyey marka laba khiyaar leedahay in tiraa muxamedun mubtada casaa ficil maadi an yartaxila ficlun wa faacil wa fii maxali rafcin faacilu casaa waljumlatu min casaa wamaa dakhalat caleyh fi maxali rafcin khabru mubtada inaad saas tirahdo marka casaadii waxaad u isticmaashay tam oo faacil keli ay qaadatay markaasay khabar dhacday qeyb waa taas ina tiraa muxamadu casaa an yartaxila casaa huwa inaad qadartidaa kuu banaan oo marka muxamadun mubtadii ka dhig casaa ficil maadi wasmuhaa damiiru mustatirun taqdiiru huwa an yartaxila jumladana fi maxali nasbin khabaru casaa waljumlaة min casaa wasmiha wa khabariha fi maxali rafcin khabaru naaqisaad ka dhigtay oo waxaad u qadartay isimaad u qadartay intaas unbaa maanta meeshaa loo jeeda marka see lagu kala garanaya casa zayd muxamedun casaa an yartaxila haddaa tirahdid inan taam tahay iyo inay naaqis tahay maxaa lagu kala garanaya markuu mufrad mudakarka hormara lama garanayo laakiin tathniya iyo jamac iyo muanath haddii ka hormarta waa la kala garanaya haddii aad tirahdid haddii aad tiraha hindun casad an tartaxila haddaad tirahdid waxay daliil u tahay naaqisa inay tahay oo casadkaas damiir mustatir hiya inay ku jirto haddii aad tiraha hindun casaa an taquuma ama an tarxala taamaad ka dhigtay oo maadaama damiirkii hore aydna u laabanin faacilkeeda maa bacdu waay laakiin isimkeeda ku qarsa haddaad tirahda isimkii faacilki waa inay calaamadeed ka muuqataa waxaad tiri aلزaydani casayaa an casaa casayaa an yaquuma markaas fiiri damiirkii awal huwa aan qadarayn maanta waa muuqda casayaa baa laleeyahay marka taas buu hadda musanifka iu u jeeda aلزayduuna casow an yaquumuu waa wax aada u yar waa in la isticmaalo waa yar tahay almuhim waxaa lagu leeyahy haddii isim daahir laga hormariya casaa taam ka dhig oo marfuuceed ku kaaftoomi oo ficilkaas iyo wamaa dakhala caleyh faacilki ka soo saar ama naaqis ka dhig oo isimkeedi u qadar ficilkaana khabar ka dhig intaas kali awa wاlfatxa wاlkasra ajid fi الsiini min naxwi casaytu wantiqa اlfatxi zukin wa ajiz banay fi الsiini waxaad ku banaysaa oo min naxwi casaytu casaytu iyo wixii lamid eh siinteeda waxaad ku banaysaa alfatxa kordhig casaytu dheh walkasra casiitu dheh labadaasba ku banay wantiqa alfatxi fatxada in la doortane zukina waa la ogaaday in macnaha in siinta la kordhiga inay raajaxsan tahay wax la og yahay waa laakiin mida kalena waa banaan tahay sidaasuu musanifku ujeeda wa ajiz banay alfatxa kordhiga iyo wlkasra aw ilkasra waay hoos dhiga fi siini ku bannay oo min naxwi casaytu min ficli casaytu xaggiisa ka yimid wa wantiqa alfatxi fatxada in la doortane zukina waa la ogaaday oo fatxada inay mukhtaar tahay wax la og yahay waabuu ku leeyahay oo in siinta la kordhigo marka fahal casaytum in tawalaytum waa sida mashhuurka qiraa'adka ay u badan yihiin naafic baa wuxuu akri baa layidhi fahal casiitum in tawalaytum oo macnaha la hoos dhiga siinti marka haddii qiraa'a oo mutawaatir ku soo aroorto waxa weyaan luga yuxtaju biha صaxiixa laa axada yaqdir an yunkiraha marka labadiba way ku banaan tahay ina wa akhawaatuhaa baabkan maadaama uu dheeryahay aan qeyb kaga sii darna darsigan qaala annaadimu raximahu llahu tacaala liina ana leyta laakina lacal kaana cagsu maa kaana min camal kaina zayda caalimu bianii kufun walaakina bnahu duu diqni waraacida tartiiba ila fi ladii kalayta fiiha aw hunaa gayra albadi wahamza in naftax lisadi masdari masadaha wafii siwaadaa kagsiri faksir fi اlibtidaa wa fi bad'i sila waxayثu ina liyamiini mukmila aw xukyat bاlqowli aw xalat maxal xaalin ka zurtuhu wa inii duu amal inta musanifku wuxuu ka galayaa nawaasikhdii qeybteedii afaraad ama midii labaad markii xuruufta laga yiraahdo afcaashii waxaan soo sheegnay kaana wa akhwaatuhaa iyo afcaal muqaaraba labadaas ficila nawaasikda soo sheegna waxaa loo kala bixinayaa xukumka haba iskaga mid ahaadaanoo mid kastaba tarfacu ism wa tansib alkhabara axkaamtii bay ka kala duwan yihiin walidaalika baab kasta mid gooni loo sameeyey waa kow e, xuruuftine waxaan ka soo sheegnay maxaan ku iraahdaa ma iyo laata iyo in yaan ka soo hadalna ma iyo laa iyo laata iyo in xuruuftaas almushabahaatu bilaysa marka xuruufti tii labaad waay ina wa akhwaatuha la yidhaahdaa ina wa akhwaatuha waa lix xaraf waay ayaga hadalka ma jooga kuluhaa xuruuf inay yihiin waxwar oo ka jooga ma kaanay akhwaatkuhaa leytaa leysaa lagu murmay inay ficil inay xaraf afcaalu muqaaraba casaayaa lagu murmay kuwan laakiin hadirtaan inay xuruuf yihiin khilaafka ma joogto markaasuu wuxuu iri liina ana layta laakina lacal kaana caksu maa likaana min camal liina waxay leedahay ana wliana waxay leedahay layta walilayta waxay leedahay laakina waxay leedahay lacala waxay leedahay kaana waxay leedahay cagsu maa camal cagsigiisa oo likaana cagsu maa shay cagsigiisa ay leedahay oo likaana u sugnaado min camal musanifka yani cindahu maqdira fi tafanuni fi taqdiiri اlkalaam wuxuu ku yiri ina iyo akhawaadkeedoo lix ah waxay leeyihiin camal inay nawaasikh kamid yihiin oo mubtadii khabarka ay galaan haddana camalka ay samaynayaan camalkii kaana ay samaynaysa camalka soo horjeeda camal kaana maxay ahayd tarfacu lisma wa tansibu lkhabra ayagana maxaa waaye adigana waxaa weya yansibna almubtadaa wa yarfacna alkhabra sidaas weeyaan sidii horaa laysku haystaa waxaa laleeyahay mubtadahan inay nasakheen waaba ujeednaa oo ina allaha caliimun xakiim aada leedahay ina allaha allahu caliimun y mubtadii khabaray ahayd inaad gelisa ina allaha caliimun alyiri allahdii oo isimka in badashay oo macnaha min rafcin ilaa nasbin waaba wax muuqda wa laakiin caliimun oo khabarki ah khabarki awalow hore u godnay ma hadda inti kii godnaashadii hore inay tuureen may mid cusub ayaga xuruuftan la yimaadeen mase godnaashadiisi hor iska godan yahay oo kulu maa fi lamri ana hadihi lxuruuf gayarat icraab almubtada miya labada qowlba waa la yidhi sida raajixana waxa weyaan si fima actaqid wallahu aclam annaha ayda hiya alatii rafacat alkhabr oo khabarkii macnaha icraab cusub waay markaasuu ku yidhi liina waxay leedahay io wamaa bacdaha ilaa kaana laga gaaro cagsu maa shay oo camal ah oo likaana u sugnaaday oo min camalin wixii camal kaana ay samaynaysay mubtada iyo khabarka ay ka samaynaysay cagsigooda ay leeyihiin oo kaanoo tarfacu lisma ahayd ayaga tansibu alisma lagu leeyahay haddii lagu yiraahdo muxamadun qaaimun kaana gili kaana muxamadun qaaiman ina gili ina muxamadan qaaimun saasaad ay noqonaysa cagsii isku yihiin xuruuftan waasaan kuu sheega kulligeed waxa weeyaan xuruuf laakiin xuruuftan maadaama annaha tadkhulu cala almubtada walkhabar waa inay wax faa'iideysaa marka waxaa laleeyahay inna iyo anna waxay keenaan towkiid oo haddii aad tiraa muxamedun qaa'imu nisbat اlqiyaam ilaa muxamed muakad weeyaan qur-aanka aad buu waxyaalaha lagu adkeeya inay kamid yihiin qasamaa kamid eh, laamulibtidaa baa kamid eh. markii gaaladii ay yidhaahdeen wayaquulu ladiina kafaruu lasta mursalan nebi maxamed markay ku yidhaahdeen lasta mursalan ilaahay baa wuxuu iri yaasiin wlqur'aani alxakiimi inaka la min almursaliin fiiri walqur'aani oo dhaar ah jumlo ismiye ah laa inna oo towkiid ah laamu towkiid la min almursaliin afartaasaa laysugu daray nabi maxamed inuu rasuul ilaahi yahay wاlqur'aani alxakiimi yaan ku dhaarte inaka la min almursaliin marka fiiri alfaadaas waxay kamid tahay marka waxyaalaha wax lagu adkeeya ina iyo ana shakiga iyo majaazka a lagula dagaalamaa ina iyo ana waa taas labadaas xaraf isku mid waay laakina waxay keentaa istidraag hadalkii horeo kaa hormaray yaad rabtaa inaad wax ka soo bixisid haddii lagu yihahdo eh, <clears throat> khaalidun shujaac haddii la yidhaahdo laakinahu bakhiil ninkan khaalid ah oo adiga kaa soo horjeeda nin yahu markii la yidhi loo fahmaa ninkiiba dagaalka geesi ku noqday inuu deeqsi xoola bixintana ku yahay geesi ku yaha loo fahmay markaasaad leedahay laakinahu bakhiil طيب لو جاءني أكرمته لكنه لم يجي ninka oo bakiilka ninkaas h shalay haduu imaan lahay xoolaan sii lahay laakinahu lam yaأti aad leedahay waxaa lamid e kaanana imaw kaana waxay faa'iidaysaa tashbiih towkiidna waa u dheeraad maxaa yeele ayada dhan aan soo sheegno kaaf lagu daray waay haddii aad tirahdid <clears throat> kaana muxamadan badrun haddaad tirahdid <clears throat> waxay tusinaysaa tashbiih macnaa muxamed kalbadri oo kale lamid tahay midda kalen takiid waayo waxaad leedahay arrintaas waa arrin aan hubo weeyaan ayib kaas waxa weeyaan marka afarta xaraf leyta waxay leedahay tamani tamanigaa laba qeyb u qeybsamo tamani fi gayri mumkin waa tii ay culamada noogu mihaali jireen alaa layta shabaaba yacuudu yowma faأkhbirahu bima facala اlmashiibu fiiri cinro inay soo laabato may adigoo cinraysatay inaad shabaabnimo u laabato tintaada modoobaato lam tajri bihi اlcaada ilaahay awoodiisa kama baxsano laakin annaga jarad caadatunaa ma aanan arkin nin oo hadirtaan labaatan jirnimo ku laabta ayb waxaa weyaan dalabu maa laa tamaca fiihi alayihahda ama waxaa lamid e aw maa fiihi cusrun culays wixii ku ahayaa loo isticmaalaa waxaad leedahay markii aad layta lii maalan fa axuja minhu haddii maanta maal lahaa lahay aan ka xajiyo nin faqiir ah maal inuu helo waxba baciid ma aha oo mustaxiil ma aha sidii tii hore oo kale laakiin ayadana wax soo degdega ma aha inaad saaki faqiir tahay galabtana aad qani tahay wax ayadana oo badana oo dhaca ma aha waa dhacdaa laakiin ma badno cusri waa culays lacala waxa weeyaan litawaquci wax oo la tawaqucayo oo macnaha la malaynay <clears throat> tawaquc ama taraji yay leedahay wax aada rajaynaysa inay yimaadaan ama aad tawaqucaysid inay yimaadaan marka aad tidhaahdid waxyaalaha tarajiga lacala allaha yarxamunaa aad iska leedahay lacala allaha yarxamuna waxa weeyaan waa tarajiga waa lacala allaha yuxdithu bacda dalika amran ilaahay wuxuu aan ka rajaynaynaa inuu arintaas wax kasba hadal wax kale ilaahay uu keeno oo faraj noo noqdo ishfaaqa waxa weeyaan wixii oo macnaha aad ka cabsanaysid lacala alcaduwa qaadimun ama lacala alcaduwa yaqdumu aad leedahay oo falacalaka baakhicu nafsaka calaa aathaarihim yaa laga mid dhigay ayadaas waxaa lagu daray tacliil bay lacala faa'iidaysaa qola yidhaahdeen oo lacalahu yatadakaru ow yakhsha wamaa yudrika lacalahu yazakaa qeybtaasay ka dhigeen marka xuruuftii horta macnaheeda sidaas waay carabiga xaraf iska joogo biduuni camal iska jooga ma jiraan marka sidaas awgeed xuruuftan waxa weeyaan tacmalu fi ljus-ayni mubtadaha iyo khabarka madhabu lbasriyiina saas qabaan reer kuufiyiin waxay leeyihin khabarka sidiisu iska ahay inadii unbay ku camal fasha ee isimkii unbay ku camal faleen markaasu musanifku wuxuu iri mithaalu ku siina markuu yiri kaanamaa cagsu maali kaana min camal markuu yidhi kaina zayda caalimu bianii kufun walaakina bnahu duu diqni mithaal waatan kaina zaydan ninka zayd lira caalimun wuxuu og yahay bianii aniga kufun mid u beegtooma inan ahay walaakina bnahu wiilkiisa duu diqnin mid xaqdi u saaxib ah weeyaan fiiri hadda wuxuu musanifka ilaahay awood u siiyey saddex xaraf inuu ku miithaaliyo ina zaydan caalimun ko inadii wa biannii kuf-un hadana kii labaad anna wa walaakina bnahu duu diqnin hadana waxa weyaan laakina marka fiiri ina xarfu towkiidin wa nasbin zaydan ismu ina mansuub caalimun khabaru ina marfuuc banii yadaas ayada isimkeeda kufna khabarkeedii waa walaakina bnahu duu diqnin ibnahu isimkeedii waa duudine oo min asmaai lkhamsane waxa weyaan khabarkeedii waraacida tartiiba ila fi ladii kalayta fiiha aw hunaa gayra albadi intana axkaamtoodii uu marka musanifka ka galay wuxuu ku yidhi waraaci ilaali da tartiiba tartiibkan kala horeyntan aan kuu soo sheegay ilaali oo hadda fiiri musanifkii inadii markuu uu miithaalinay isimkeedu hormari khabarkeedu ku xiji mid kastaba isimkiisuu hormari sidaas uu ilaali buu ku yiri ilaa fi ladii kalayta ilaa fi ladii kalayta fiiha aw huna hayra albadi ilaa fi ladii kii oo in ilaalimin kaa rabin maahini oo ka layta fiiha aw hunaa hayra albadi aa tiri layta midan mid carab xun midan ahayn fiiha meeshaan muxuu ugu juri waay aw hunaa meeshaan muxuu ahaan waay fiiha daarti muxuu ugu jiri waay aw hunaa meeshaan muxuu u joogi waay taas unbaa lagu ogol yahay inaad ilaalisid ulajeedada waxa waaye yacni laa yajuusu taqadumu akhbaari hadihi alaxruf calى asmaa'iha ila ida kaana jaara wamajruuran ka layta fiiha gayra albadi aw darfan o huna marka jaar iyo majruur iyo darf waxaa laga ogol yahay in macnaha khabarkooda uu soo hormaro haddii jaar iyo majruur khabarkii ou noqdo waraaci ilaali dha tartiiba kala horeyntan ilaali oo isimka hormari khabarkana dimari ilaa fi ladii midkii midkan oo kale ilaa fi ladii kii oo kale ka layta lamid ahay ka layta shallaytee fiihaa daartan hayr albadii nin oo af xun oo carab xun muxuu niman ahayn muxuu daarta u joogi waay aw hunaa marka layta waxaa weeyaan waa xarfun litamani fiiha jaaru majruur mutacaliqu biistaqara khabaru layta gayra smuha albadi mudaafu ilayhi fiiri marka isimkii leyta maanta waa dib maray khabarkeedu fiihaa yaa soo hormaray ama hunaa oo khabarkii ah marka waxay ku banaanaatay baa lagu leeyahay taqadumu lkhabari jaaza hunaa liana alkhabara waqaca jaaran wamajruuran ka fiiha aw darfan ka hunaa marka qur-aankiina waa in badan uu ku soo arooray oo ina fii dalika lacibratan bal u ina fii daalika la cibratan marka cibratan maxay noqonaysaa isimkeedii oo mutaakhir ah fii daalika jaaru majruur khabar muqadam ina ladaynaa ankaalan wa jaxiiman u fiirso ina ladaynaa ankaalan ladaynaa waa darf khabar muqadam ankaalanna maxay tahay isimkii oo mutaakhir ah wahaakada markaasuu musanifku wuxuu ku yiri sidaas u ilaali ayib markaasuu wuxuu yiri waraaci ilaalida tartiiba kala horeyntan ilaa fi ladii kii oo kale ilaa fi ladii kan ilaa fi ladii kii kaleyta lamid ahay kaleyta fiiha ou hunaa hayr lbadi wa hamza in naftax lisadi masdari masadaha wa fii siwaa waftax kordhig hamza ina ina hamsadeeda kordhig lisadi masdarin masdar meeshiisa inay dhacday awgeed u kordhig masadahaa ayada meeshuu owdi lahay masad macnaha awdid waay waksirka hoos dhig oo fii siwaa daaka intaas waxaa ka soo haro marka ana iyo ina waa meelaha ugu imtixaan badan weeyaan marka marna inna in la yiraahaa waajib e mar anna in la yiraahaa waajib e marna labada wajib waa banaan yihiin saddexdaas xaalo wa mid kastana mawaaqicay leedahay markaasuu wuxuu ku yiri waftax kordhig hamza inna ina hamsadeeda lisadi masdarin masdar owditaankeedu masadaha meesha ayada ay dhicayso masdar hadduu dhici karo hamsadaas oo timaado ana dheh ina ha dhihin wa fii siwaa daaka waxaas wixii soo harayne igsir hoos dhig hadday meesha masdar anna ay taala masdar ou imaan karo anna dheh hadduu masdar imaan karina ina dheh saas kali awa ayb marka waxa weeyaan hamzada markii eh, la hoos dhigayo waano noo imaan doontaa laakiin markii la kordhigayo masdar booskeeda inay gasho waayo marka waxa weeyaan qole waxay leeyihiin in macnaha ay dhacda fii maxali rafcin waa inay dhacda fii maxali nasbin laakiin musanifka siduu sheegaa fiican fiiri hadirtan iyadoo fii maxali eh, rafcin ah awalam yakfihim ana anzalna awalam yakfihim yakfi majruuru bilam wa calaamatu jasmihi xadfulya yakafaa kafi yakfi buu ahay hadan him ee mafcuulu bihi muqadam jumladan oo annaa anzalnaa ah anna iyo isimkeedu annaa annanaa bay ahayd naadaasaa isimkii ah anzalnaa ficili faacil oo fii maxal rafcin khabaru anna ah marka waxaa leeyi anna wamaa dakhalat calayhi annaa anzalnaa fii maxali rafcin faacilu yakfi wاtaqdiir awalam yakfihim inzaaluna alqur'aan alkariim fiiri marka annaa anzalnaa waxaa lagu qadaray kuligeed fi eesh faacila laga dhiga fi maxali rafcin waxaa lamid e eh, hadday mafcuul tahay walaa takhaafuuna anakum ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum takhaafuuna ficil i faacil waa anakum ashraktum ana iyo isimkeeda iyo khabarkeeda fii maxali nasbin eh, ana wmaa dakla cadi fi tawiili masdari taqdiiruhu walaa takhaafuuna ishraakakum fiiri marka mafcuul booskeeday dhacday ayadoo naaibulfaacil booskeeda dhacday qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafarun qul uuxiya ilaya istimaacu nafarin naaibulfaacil booskeeday dhacday ama mubtada booskeeday dhacday wamin aayaatihi anaka tara alarda wa min aayaatihi jaari mujur khabar muqadam anaka tara alarda ana ma daklat calayhi min ismiha wa khabariha fi ta'wiili masdarin mubtada muakhar oo waxaa leeyahay wa min aayaatihi ru'yatuka alarda wahaakada marka taas tirin uma baahno mawaaqida ay dhacay wax la koobi kara ma aha qolaa waxay leeyiin sagaal weeyaan qola wakeyta weeyaan laakiin musanifka soo sheegay haddiiba masdar lagu awili kara ayada iyo waxay gashay waa in la kor dhiga saasuu ku yiri waftax kordhig hamza ina ina hamsadeeda lifsadi masdarin masdar awditaankiisoo masadahaa meesha ayada ay dhacday masdar hadduu dhici karo hamsadeeda kordhigoo ana dhe wa fii siwaa daaka waxaas wixii kasoo harayne igsir hamsadii hoos dhigoo waxaa tiraahdaa ina dhe markaas marxaba markaasuu musanif wuxuu ku leeyahay faksir fi libtidaa wa fi badi sila waxaytu ina liyamiinin mukmila aw xukiyat bilqowli aw xalat maxal xaalin ka zurtuhu wa inii duu amal wa kasaruu min bacdi ficli culliqaa bilaami kaclam inahu laduu tuqa faksir hoos dhig fi libtidaa haddii ayada hadalka lagu bilowdo hoos dhig jumlaad bilaabay rabtaa waxaad leedahay ina muxamadan qad saafara hadalkii aad bilowday marka hadal bilaaw ana maxamed laguma bilaabay ina ku bilaaw buu ku leeyahy waxaa lamid eh wixii macnaha mubtadaha bilaawga agtiisa yimaado oo alaa oo kale wixii dib dhaca alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim alaadi adawaad istiftaax waa inay la xugum tahay waxaa lamid eh xaythu gadaasheeda wixii dhaca xaythu ina muxamadan idhab xayثu ina muxamada jaalisun aada leedahay kulligood waxay gelayaan fi maxali اibtidaa marka hadalki bilaawgiisa wixii dhaca ina waayo ana ma aha faksir fi اlibtidaa wa fi badi sila marka jaaa aladii ina abaahu faadilun jaaa aladii hadday ina noqoto jaaa aladii ana ma la dhihi karo lianna waxaan horey usoo sheegnay silat lmawsuul waxaa dhici kara jumlo weeyaan ama shibul jumla marka haddii ana la yirah mufrad ay noqonay wixii ka dambeeya mufradna ma dhici karo silatu lmawsuul ma noqon karo wa fii bad sila silada bilaawgeeda jumlada sila dhacda haddii ay ana ka hormarto inaa laleeyahay ana la dhihi waxaa kamid ah li qowl llahi wa aataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati uli lquwa fiiri wa aataynaahu waxaan siinay qaaruun min alkunuusi maalyaalka ma aan siinay ayiladii ina mafaatixahu furayaalkiisa latanuu bilcusba jamaaca dhan ou cuslaynay fiiri marka maadii waa mawsuula inadii gadaasheeda timaade maa ana lama dhihi karo ee maa ina mafaatixahu alaleeyahay ayib jaaa aladii inahu faadilun waa dhihi karta waxaythu ina liyamiinin mukmila waxaythu meelna hoos dhig ina lafdigaas ina mukmilatun ay tahay mid dhammaystirayso liyamiinin hadday dhaar dhammaystirkeeda ay ina timaada anaha dhihina ina dheh saas waay waxaythu ina liyamiinin mukmila waxaad tiri mathala wallaahi ina maad leedahay marka mase wallaahi ana ina dhaha lagu leey haddayba qasamka dib dhacdo oo dhaar lagu dhammaystiro wallaahi ina zaydan laqaa'imun aada leedahay ee dhihi mayso wallaahi ana dhihi mayso waxaythu meelne hoos dhig ina lafdigii inahay mukmilatun ay tahay mid dhamaystirays liyamiinin aw xukiyat bilqowli haddii qowl looga xikaayoodo bimacnaa bacda alqowl hadday timaado oo ileen qowl waxaa weeyaan waxa ka dambeeya mansuubu bxikaayati اqowl alida qaala qaala muxamadu ina الnaxwa sacbu haddaad tirahdid qaalada gadaa maquulu اqowl hadday dhacdo wاljumlatu ina wmaa dakhalat calayhi fi maxali nasbi maquul qowl baa la dhihi doonaa aw xukiyat bilqowli qowl gadaasheed iska dheh saasaa kuu fiican wixiiba qowl gadaashiisa yimaado inabaad leedahay قال inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba fiiri inii ma dhihin qaala anii ma banaano haddaad tidhahda qultu ina almusaafira yaqdumu lyowma qultu maadaama ay qaalo ka timid alqowl masdarkeedii yaquulu ficilkii mudaaric kulli wixii gadaashood yimaada ina yaad leedahay ayib waxaa lamid eh aw xallad hadday degto maxala xaalin jumla xaaliya ah hadday gasho ayadana ana lama dhihi kara inaa laleeyahay musanifkaaba noo miithaaliy wuxuu iri kazurtuhu waan soo ziyaartay walxaal inii aniga duu amalin anoo rajaweynka qabaan maantu imida inuu wax isiiyo wa marka fiiri kazurtuhu jumladii zurtuhu daa amalin xaal aan ahay saasay ahayd awal xaalada markaasaa waxaa tiri inaa la geliyey tأkiidan wa inii duu amalin marka ani hadhihina inii dhe macnaha saas waay waxaa lamid ah laleeyahay ah, qowl اllahi tacaala kamaa akhrajaka rabuka min beytika bاlxaqi wa ina fariiqa min almu'miniina lakaarihuun kamaa akhrajaka rabuka ilaahay suu kuu soo bixiyey min beytika uu kaa soo bixiyey bilxaqi wاlxaal ina fariiqa qeyb oo min almuminiina kamida lakaarihuuna ayagoo nacay bixitaankaasu ilaahay gurigkaasuu bixi fiiri marka kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaqi kaarihiina iyadoo xaalki saas ka aheeda jumla laga dhigay marka waxa weeyaan waa intaas weeyaan wuxuu ihi wakasaruu min bacdi ficli culliqaa bilaami kaclam inahu laduu tuqaa wa kasaruu way hoos dhigeen min bacdi ficlin ficil gadaashiisa inadii waa la hoos dhigay ficligoo culliqa laga reebay camalkii laga reebay bilaami loogaga reebay mithaalkii waxaa ka mid e kaclam inahu laduu tuqan musanifkaaba noo mithaalibo marka waxaa lamid e oo laleeyahay oo ina in la hoos dhiga ay waajib tahay wa kasaruu min bacdi ficlin inadii way hoos dhigeen min bacdi ficlin ficil gadaashiisa ficilkoo culliqa laga tacliiqiyey bilaami culliqa can ilcamali camalkii laga xiray bilaami laam loogaga xiray mithaalkeeda kaclam ogow inahu asigi laduu tuqan mid tuqa u saaxibe iclam hadda ficilkaas ficil laba mafcuul qaata waa si inoogu imaan doonta baabu danne wa akhwaatiha wa maca daalika maanta waxa weeyaan labadii mafcuul waxaa u diitay laamkaas oo laamul ibtidaa la yidhaahdo marka laamtaas yaa laamu tacliiqa la yidhaahdaa haddii marka ficilkii camalka loo diido waxa u diidayna laamtaas ay tahay waxaa waajiba ina in la yidhaaho anna aan la dhihin liannahu ficilkan laba mafcuulow rabaa markaasaa ina wamaa dakhalat calayhi fii maxali nasbin mafcuulay calimtu yaa la dhihi doonaa haddii calimtu ana zaydan la yihahda hal mufrada imaanay marka ficilkii inuu hal mafcuul qaatay noqonay oo labada mafcuul u baahnay marka sidii labadii mafcuul loo helo waa ina in la keena weeyaan calimtu inahu ina zaydan la qaaimun sidaasaad leedahay marka mawaadicda waa ka miithaal ahaan waa musanifka intuu sheegay laakiin waa badan tahay sida hadda xaythu oo kale maxaan ku irahdaa jumla khabariya iyo wixii lahal ah oo dhan haday gadaasheed ina timaado anna la dhihi maayo inaa la leeyahay wallahu aclam wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin